ka cabso alciqaaba ciqaab wa min ajaada ajaada xaggeeda xaala uu ka ahaaday amarku ajidil jawaaba jawaabka wanaaji oo kale weeye wal wاlmru amar min khaafa khaafa xaggeeda xaala uu ka ahaaday qowluka inaad tidhaahdoo kale weeye khafil ciqaaba ciqaabka ka baq wa min ajaada ajaada xaggeeda xaaluu ka ahaadayna ajidil jawaaba jawaabka wanaaji oo kale weeye amarkii ayaan ku soo dhex jirnay amarkii waxaan soo ogaanay hadduu saxiixulaakhir yahay mabniyun cala sukuuni inuu yahay haddii markaa sukuunka lagu bineeyo ay ka daba marto al kasra aakirka la saaraa takhallusan min iltiqaa'i saakirayni sida waxa wayn quumi leyla ilaa qaliilan oo kaleeto waxaan kaloo soo ogaanay hadduu ficilkii amarkaa muctalulaakir yahay oo ay u dambaydo alif ama waaw ay u dambaydo ama ya in lagu bineeyo xadfu xarficilla halkan wuxuu ka hadlayaa jawfka xarafka dhex haddii uu noqdo ficilka aad ka keenaydo amarka mujawaf mujawaf waxaa la yidhaahdaa waa ficilka xarafka dhexe uu xarf cillaha yahay ficilka maalan hadduu saddex xaraf yahay xarafkii dhexe ayaa waxa weeyaan xarf cillaah ajwafaa la yidhahda marka ajwaf aa loo yaqaana ficil ajwaf haddaad maqasho waxaa loola jeedaa calooshuu la-ya oo uu ka xanuunsanyo xarf cilla uga jiro xarafkii dhexe maalan qaala yaquulu waa wow hadde ama waa ye baaca yabiicu mudaaricu ka imaana amarka soo maaha yabiicu waa kaasa waa ye xarafkii dhexe ama waa alif khaafa waa cabsaday yakhaafu waa cabsana marka xarafka aakhirka ka horeeya wey xarafka dhexe aakhirka ficilka xarafka ka horeeya hadduu xarfu cillo noqdo oo ama waaw noqdo ama ya noqdo ama alif u noqdo aakirkiina waa sukuuna lagu binaynaa xarafka dhexe xaraf xarafka dhexe xadaf cilada loo xadfaana waxay tahay aakhirka sukuuna lagu beninah lagu yidhi wacamru mabniyin cala sukuuni mihaaluhu dar saqata almaqbuuni aakhirkii sukuun haddii lagu bineeyo aakhirkii waa reebnaa qabla alaakhirkiina waa reebany iltiqaa saakinayna dhaca aakhirkiina waa xaraf saxiixa qabla alaakhirkana waa xarfu cilla haddii laba xaraf oo reebano ay kulmaan oo midna saxiix yahay midna xarfu cillo yahay qaacidadu waxay tahay faxadfu xarfi alcillati owlaa waqiila waajib adficilaha la ada xadficilaha ala xadfa marka fiiri khaafa waa cabsaday yakaafu af markaad tidhahdo kaaf alifkiina waa reeban yahay fadiina waa reebanta iltaa saakina dhaca fadu waa xaraf saxiixa alifkuna waa xarfu cilla xarfu cillaha la goyna af cabso aad leedahay ajaadana waa iyadoo ya-ay ka horayda ajaada wuu wanaajiyey aljawaaba yujiidu wuu wanaajina yujiidu akhirkii waa daalka somaa maxaa ka horeeya ye reeban markaad tidhahdo ajiib deelkii waa reebme sukuuna saarma xarafkii ka horreeyona waa ye-o isna waa reebanya iltiqaa saakinayn laba reebana isku soo aaday labadii reebaneed mid waa xaraf saxiixa oo waa daalka midna waa xarfu cilla oo waa ye qaacidadu maxay tahay mar hadday kulmaan xaraf saxiixa iyo xarf cillo reeban faxadfu xarfi alcillati owlaa waqiila waajib waa waajib in xarf cilaha la gooyo lama taabto daalka bis weeye yadi go ajid wanaajidhe baaca yabiicu biicdhe haddii uu wow noqdona waa la mid qaala wuu yidhi yaquulu uu dhahaa qul dheh qul laama u dambeey waa reebmay qul wowdiina waa reeban tahay faxadfa xarf cilati wlaa waqiila waajib markaasu wuxuu ku yidhi waalmru amar min khaafa khaafa xaggeeda xaala uu ka ahaaday khafil ciqaaba weeye waa iska dhigi karta qawluka qawlkaaga weeye khaf ka cabso alciqaabaad tirahdo marka khaf weeyaan laakiin khafi maxaa loo yidhi wainta lahu alifu walaami wey fasir waa qul liyaquumi lqulaam wainta lahu alifu walaami ti laftirkeedu aan hadda ka soo baxnay khafi saasaa loo leeyay ee khaf feedu waa reebanta markaasay reebkay reebanee darteedaaba loo xadfay waxa weyan alifkii min jaad ajaad xaggeeda xaalu ka ahaadayna qawlka waa inaad tidhahdoo kale ajid wanaaji jaada yujiid wuu wanaajina ajid wanaaji aljawaaba jawaabta ad bixinay halkaas baydkaas macnahaasuu ka hadla baydkan macno kalu ka hadla wain yakun hadduu ahaado amruka amarkaaga lilmu'anasi tii la dhadigeeyey aad amraydo faqul waxaad ku tira lahaa gabadha khaafii gabar yahay ka baq rijaal alcabai cayaarta raggeeda ragga cayaartu dilatay ee dumarka la far cayaara ka oo iska ilaali waa maxalutuhmu ah, nin cayaar badanoo dumarka la fara kala cayaaro la kaftan badan weliga hadda aragta gabarya iska ilaali saasaad leedahay marka maxalushaydka haddan meeshaan maxay tahay ficilka amarka ah yaau lmu'anafati lmukhaadaba hadday la xidhiidsato yaau lmu'anafat mukhaadaba oo cidda ad amrayda waa mufrado mu'anafa laba xugun oo aad soo marta isbedelay o horta marka ugu horayda sukuun lagu binayn maaye waxaa lagu binaynaa mar haddii yaa muanatun khatab ficilka la xariisato xadfu nuuna lagu binaynaa ah, khaafa waa cabsaday yakhaafu waa cabsanaa ninkii takhaafiina gabadha waa cabsane takhaafiina markaas khaafi aad leeda waxaa lagu binaynaa amarka oo ay la xariirsatay yaa muanatun mukhaataba ah, xadfu nuuna lagu binaynaa taas waa mas'alo mas'alada labaad xarafkii caynta ahaa oo lagu yidhi xadaf la xadfima maxaa yl ciladii loo xadfayay meesha waa ka baxay ciladii waa ka baxday meesha maxaa yl ciladii loo xadfay baa meesha ka baxday awal cilada loo xadfay waxay ahayd xarafka ka dambeeya reebana cayntan hadda reebi waa hoos iganta khafi fadi waa hoos iganta sooma jeedin khafi marka alifti la xadfima sidii u baaqi noqonaya khafi yadi la xadfima ajidi wawdi laadfi ma quuli maxaa yeele xarafkii ka dambeeyo awal reebanaa ayaad xarakaysma khalaas marka labadaas xugun baydkana kuugu sheeg oo ah amarka yaa umuanasa la xariirsato dinihiisu waa xadfu nuun ta labaadoo ah cayntiisu hadday xarf cilo tahana la adfima ee marka caynta la xadfayo lagu lahaa qafdhe waa markii lagu binaynaayey sukuun aakhirka wain yakun hadduu ahdo amruka amarkaaga lilmu'anasi tii la dhadigeeyey mid u sugnaaday faqul waxaad ku tira lahaa gabadha khaafi gabar yahay kabad rijaal alcabasi cayaarta raggeeda ragga cayaartu dabeecadda u tahay kuwaas ka bad baabilficli ficilka baabkiisa bal fiiri ficilka almudaaric mudaarica ah undur fiiri baabilficli ilaa baabilficli ficilka babaabkiisana fiiri ficilka almudaarici ee mudaarica ah wain wajadta haddaad hesho hamzatan hamze haddaad hesho aw taaa ama ta aad hesho aw nuuna jamcin ama jumc nuuntiis aad hesho jamacaasoo mukhbirin hadlaya ow yaaan ya ama aad hesho qad laxiqad madkuuraaddaasoo qad laiqad ay qad ulxiqad la haleeshiiyey madkuuraaddaasoo qad ulxiqad la haleeshiiyey awala kulli ficlin ficil dhammaantiis awalkiisa awala kuli ficli ficil dhammaantiis awalkiisa fainahu ficilkaasu almudaaricu waa mudaaric mudaaricaasoo almustaclii kor noqday wa in wajadta haddaad hesho hamzatan hamzo aw taaan ama ta aad hesho aw nuuna jamcin ama jamac nuuntiis aad hesho jamacaasoo mukhbirin hadla ow yaa ama ya aad hesho madkuuraadaasoo qaطulxiqad la haleeshiiyey awala kuli ficlin ficil dhammaantiis awalkiisa fainahu ficilkaasu almudaaricu mudaaric weeye mudaaricii almustacli ee kor noqday halkan wuxuu uga hadlayaa calaamadaha ficilka mudaaric lagu garto calaamadaha ficilka mudaaric lagu garto horena waxbaa loogu soo sheegay laakiin calaamadaha ugu muhiimsan waa kuwaanba maxaa yeele calaamadahan waa kuwo aan weligood mudaaric faaruqayn waxa weeyaan waa xurufu anaytihi ah, axrufu anayt weeyaan xuruufu anayta xuruuftii la dhihi jiray weeyaan wuxuu yidhi wain wajata haddaad hesho hamsatan hamso haddaad hamse aragto oo ficil mudaaric awalka uga jirta ficilay awalka uga jirta hamsadaas waxaa shardiya inay tusto lilmutakalimi waxda qof keligiisu hadlaya ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado adribu anaa garaaca aquulu anaa dhaha aktubu anaa qoraa aqra'u anaa akrina qof keligiisoohoo hadlaya hamse tusayda haddaad aragto ficilay ku jirto waa shardi macnahaas inay wadataa khalaas ha ku shakinin ficilkaas waxaad tidhahdaa ficilkaana waa ficil mudaaric saasaad leedahay ow amase taaan ta aad heshay ta'dana sideed macno mid waa inay tustaa nin keligiisoo hadla inay tustaa aktubu anaa qoraa amase waxaad tidhaa taktubu ninyahu adaa qore hal ninoo keligiisa oo lala hadlayo waa inay tustaan hal ninoo keligiisa oo lala hadlayo taktubu ninyahu adaa qore amase laba ninoo lala hadlayo taktubaanay labadiinaana qoraysaan ama rag badanoo lala hadlayo taktubuuna raggiinaana qoraysaan ama hal gabaroo lala khidaabayo taktubiina gabadhiiha adaa qoraysaan ama laba gabdhoodoo lala hadlayo taktubaani labadiina qoraysaan ama dumar badanoo lala hadlayo taktubna dumar yahu idinkaa qoraydaan ama hal gabar oo maqan hindun taktubu ayadaa qoraysa ama laba gabdhoodoo maqan alhindaani taktubaani sideedaas macno waa inay tustaa mid ka mida markay sideedaas macno mid ka mida tusto markaasaa waxaa la dhihi karaa calaamad ficil mudaarica ku jirta oo taadu markaasay calaamad ficil mudaaricta ow nuuna jamcin jamca nuuntiisii haddii ficilka waxa weeyaan aad ku aragto nuun oo tusayda jamac hadlaya fiiri jamac ayagu naftooda ka warramaya jamac naftooda ka warramaya naktubu annagaa qorayna ay ah. amase jamacaasu waxa weya jamac xaqiiqiga maahane waa mucadimun linafsi naftiisu weynayna xaqiiquuna u leeya sida rabulcaalamiin uu yidhi inaa naxnu nariu arda inaa naxnu nariu larda nariu annagaa dhaxlayna uu ilaahyo amase waa iddiaa hadda weyna male isaga iska sheegana fircoona wuxuu leeyahay muuse alamnu rabbika miyaan anagu soo barbaarin alamnu wuxuu leeyahay alamnu rabi alamnu rabbika fiina war dhexdeenna miyaanan kugu soo barbaarin annaga miyaan ku soo barbaarinoo dhexdeenna kugu barbaarin so uma jeedid markaasoo kaleetana waxaa la leeyaha nuuntaas waxay tusaydaa in kelimadaanu ay ficil mudaaric ow yaaan ama ya waxa weya aad aragtood hesho ya ficil mudaac awelga jirta ya afar macno mid waa inay ku tusto nin keligiisoo qaa'iba zaydun yaktubu isagaa qora laba maqanoo raga azaydaani yaktubaani labadii zayda qorayaan rag badanoo haa'ibiin ah azayduuna yaktubuuna dumar badanoo haa'ibaad ah alhindaatu yaktubna afartaas macno mid waa inay ku tustaa oo dhammaan wada haa'ib ah markaad afartaas aragto afartaasoo qad ulxiqad la haleeshiiyey awala kuli ficlin ficil dhammaantiis awalkiisa fainahu ficilkaas almudaaric wey waa mudaarica ku shakil markaas ah, mudaaricii almustacli ee kor noqday oo ka kor noqday waxa weyan calaa qasimayhi labadiisa qaybood oo kale uu ka kor noqday almaadi walamr uu ka koray maxaa saga waa la exraabaa ka sharaf badan labada kale waa mabni Oh, markaas waa ka taramar ila macaaniya kusoo aroorta aan iraab la-aan la kala saari karin marka marka macaanidaas xuruuftan waa inay tustaa haddii xuruuftii aad aragto macaanidiina tusimee dhihi maydi marka kelmadda waa mudaaric misaal waxaad aragtay akrama waa karaameeyey akrama hadda hamsa u horayda soo maaha laakiin qof hadlaya tusimee khalaas dhihi mayd hadda waa mudaaric akrama waa karaameeyey hamsada tusayda mudaaric maxay aheed hamse tusayda qof asagu hadlay ama waxaad aragtay nuuntii oo ficil ku jirta ah, narjasa dawaa dawadayuu geedkii narjaska ahaa ku daray ah, narjasa zaydun zaydaa ku daray dawadii narjas geed laydhah narjasa dawadiyuu ku daray mr ah, kaasoo kale dhimida mudaaric amaade hayale tusiba maydo jamaaca naftooda ka warramayda ama nin isweydayna midna tusima ama taadiyaa ku jirta tacallama zaydun zaydaa bartay aad tihi tacallama zaydun zaydaa bartay fiiri amase waxa wey marka waa kama hadlaydo khidaabka kama hadlaydo tadaada muanasta tusi maydo ama yadiyaad ku a ku dartay waxaa tidhi yarnaa zaydun ashayba yarnaa cilaanuu mariyey zayd ciradii yarnaa zaydun ashayba ciladiu ciradiiu cilaan mariyey marka yarnaa waa mariyey fiiri waxay ka hadlaydaa mufrad oo haa'iba laakiin waa maadi maanta macnuhu ah, marka kuwaasoo dhamu ma ahan kuwa tusaya ficil mudaaric halkaas ha iska joogo wlamru alwaaw lilistinaaf alamru mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi min khaafa min xarfu jarin khaafa ismun majruurun bimin wa calaamatu jari kasratun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya الjاaر والmجrور متacalq بmaxduufi وujuba تqdirhu kاna xaal min اأmr kafil cqaaba labaa kuugu banaan lafdigeeda inaad abarka ka dhigto kafil cqaabo iswadataa khabarالmbtad marفuuq bmbtad وcalaamaة rc dmt mqadaraة calى akhiri mn min dura اشhtaق اmaxali bxarakaة الxikaaya wala lاطلاq alifta ku dari mayda aaba aliftan waa iska iطlاq iyo inaad tidhaahdo wkhabaru mubtadai maxduufun taqdiiruhu qawluka qawlu khabarulmubtadai marfuuqun bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih qowl mudaaf wlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jari mudaaf ilayh wاljumlaةu min almubtadai oo almru ah iyo wakhabarihi oo qowlka lasoo qadaray ah laa maxala lahaa min alicraabi lnahaa mustanafa haf ficlu amrin mabniyun calى sukuuni اlmuqadari calى akiri manaca min duhuriha ishtaqa maxali bxarakati الtakhalusi min iltiqاai saakinayn wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alciqaaba mafcul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاlأlifu lilطlaaqi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali naصbi maqulu qowli اlmaxduufi wmin ajaada alwaaw xarfu catin min xarfu jari ajaada ism majruur bmin wcalaamaةu jarihi kasraة muqadaraة calى akhiri manaca min ظuhuuriha ishtiqaalu اmaxali bxarakati اxikaaya ma qusida lafdihu fawasn aljaaru wاlmajruuru macduufu calى aljaari wاlmajruur ladii qablahu oo min khaaf ah ajidiljawaaba kaf ciqaaba dariiqeedaad marsiine oo laba dariiqaad mid leedahay ajidiljawaaba oo iswadata macduufa calى khafi اciqaaba wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc وcلاaمة رفع dmة مqdرة على akhير mنca min dور اشتغى المحل بxaركة الحكاaية والألف للطلاق iyo inaad tirahdo أجid فicل أمri مبني على سكون المqدر على akhير mنca min ظهوuرiha اشتغى المحل بxaركة التkلص من التقاء ساkنين وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أnت الجواب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة خف العقاب خف العقاب marka meeshaas maxay ku noqotay waxa la yiraahdaa atfu ma'mulayni atfu ma'mulayni ala ma'mulay amil wahid ana misalada idhaarka ku soo qaadateen soma atfu ma'mulayni laba ma'mula la atf oo midna waxa weyn ajaada midna waa ajdir jawaaba Ah, laba macmuulana lagu kala cadfay oo waxa weyan ajaadana waxaa lagu cadfay khaafada waxa weyan ajidil jawaabana khafil ciqaaba lagu cadfay marka waxa weyan cadfu macmuuleyni calaa macmuuleey caamilin waaxidi idhaarkii dib uga soo eeg bal maanta wan yakun alwaawu lilistinaa amase alwaawu xarfu cadfan labadaba kuu banaan oo alamrudan ka horaydaad ku cadfanay hadhow alwaawu lilistinaa in xarفu شharط jaaزim yجزim فiclayn alأول فicل شharط wثاني jawاab وجزاءه مبني على سكون الله محل الله من العراب يكون فicل شharط مجزوم بin وcلاaمة جسم السكون وهuوa متصرفا من kاaن ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر مر اسم يكون مرفوع وcلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره أمر مضاaف والكاaف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه للمؤنث اللام حرف جر المؤنث اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنا faqul alfaau raabiطaة liljawaabi qul ficlu amrin mabniyn calى sukuni la maxal lah min alcraab wafaaciluhu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu anta lahaa laam xarfu jarin walhaa ha damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jarin aljar wاlmajhuur mutacaliq bqul wاljumlaة min alficli oo qul ah iyo wlfaacili oo anta ah fii maxali jasrin bin jawaab shard wاljumlaة min ficli shardi wa jawaabi la maxal laha min alcraab lannaha mustanaf khaafi ficlu amrin mabniy calى xadfi nuuni وyاء المؤنثة المخاaطبة فاaعل مبني على سكون في محل رفع رجاaل مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاaهرة في آkره رجاaل مضاaف الcبث مضاaف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاaهرة في آkره والجملة من الفعل oo khاaف ah iyo والفاaعل oo يأda ah iyo والمفعول oo رiجاaل ah في محل نصب مقول qول قل ayay مقول qول u tahay في معنى اسم قول قول باب اسم مجرور بحرف جر محذوف تقديره انظر إلى باب الفعل انظر فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ilaa xarfu jarin baab ismu majruur bila calaamatu jari kasratu daahiratu fi akri aljar wlmajruur mutacaliqu biundr baabi mudaaf alficli mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akri almudaaric sifatu ficli wa sifatu majruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akri wljumlatu min alficli wlfaacili wlmajruur laa maxal laha min alcraab liannaha mustadaf afartii wej oo baab ku tacalluqday ma noo dhammaad hadda kadib baab iyo faslu iyo tambiih iyo wax all waxa wya cinwaanka oo wax ku bilowdaan iyo kitaab sidaasaad wada iraabeen afartaas afartooda saddex waa wanaagsan yihiinoo waxa wey waa kala doora kartaa waa saddexdii hore mid kaanana waa daciif wuxuu daciif ku yahana idhaarad ku soo martay saadugu soo martay waxa weya xarfujar in la xadfaa qiyaas markaan maha ah, xarfujar goormuu qiyaas ahaa anna iyo an meesheedu qiyaas ku ahaa iyo mafcuulyaalka ah marka tanu qiyaas maaha oo labadii mafcuul oo ahaa mafcuulu min ajlihi iyo mafcuulu fiih soo maaha midna tanu maaha idan marka waa shaad tan waa daciif marka idhaarkeed ku ogaateen marka waa inaad itaar idhaarka iyo kan laysku mudaabakeeya ilaa kaasuna qawaacidkii waa kalna waa iraabkiiyo haddii kale kiya kaa macno beela kan intaad la rafaydo waay wain wajata alwaaw lilisina in xarfu sharطin jaaziman yajzimu ficlayn alawal ficlu sharطin wathani jawaabu wajazaahu mabniyun cala sukuni la maxala min alcraab wajad ficlu maadi mabniyun cala sukuni litisaali bidamiiri rafci mutaxariki fi maxali jazmi bin ficlu shart wataau damiiru mutaصil mabniyin cala alfatxi fi maxali rafcin faacil همسة مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أو حرف عطف تاء معطوف على همزة والمعطوف على المنصوب منصوب aw xarfacati nuunu macduufu calaa taan wlmacduufu cala mansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi nuuna mudaaf jamcin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi muqbiri sifatu jamcin wa sifatu lmajruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi aw xarfacatin yan macduufun calaa nuun nuunti ku dhaweed midba mid ka horey kaliya ku cada mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi qad xarfu taxqiiq ulxiqa ficl maadi mabniy lilmajhuul mabniyn cala fatxi la maxal lahu min alicraab wataw calaamatu taniis mabniyn cala sukuni la maxal lahu min alicraab wa naa'ibuulfaacili damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu hiya tacuudu calaa hamsatin aw taaan aw nuuna jamcin mukhbirin aw ya cala lmadkuuraat marka iska reebdaa rabto waljumlatu min alficli oo ulxiqa ah iyo wa naa'ibi alfaacili oo hiya ah في محل نصب صفة همزة وما بعدها همزة إيه انت كده بدأ لك صفينة والرابط بينهما الضمير الذي هو النائب الفاعل والحقة أولا ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالحقة أولا مضاف كل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كل مضاف فعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فإنه الفاء واقعة في جواب شرط أما الفاء رابطة للجواب ويسكمل إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب اسم إن المضارع خبر إن مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من إن وصنها وخبرها في محل جزم بإن جواب شرط المستعلي صفة مضارع وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقة والجملة من فعل الشرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد